وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأن بها أعطف إثر همز التسوية وهمزة عن لفظ أي مغنية وربما أسقطت الهمزة إن كان خفى المعنى بحذفها أم وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تكن مما قيدت به خلت خير أبح قسم بأو وأبهم وشوك وإضراب بها أيضا نمي وربما عاقبت الواو إذا لم يلفظ النطق للبس منفذا ومثل أو في القصد إما ثانية في نحو إما ذي وإما النائية وأول لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا وبلك لكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها انقل بها لثاني حكم الأول في الخبر المثبت waam waqsidu qasad am lafdiga am ah ictif cadaf bihaa amta waxaad ku cadaftaa ira hamzi taswiyati hamsatu taswiye gadaasheeda aw hamzatin ama hamze gadaasheed cadaf hamzada oo muqniyatin kaafini can lafdi ayin ayin lafdigeeda kaa kaafini waxaan ku soo jirnay tawaabicdii khaasatan cadfunasaq ayaan ku jirnay xuruufulcadafka iyo macaanidooda iyo mawaadicda ay wax adfayaan ayuu ku jiray musanifka wuxuu ka hadlayaa halkani raxmatullaahi calayhi am xuruufulcadaf ayay ka mid tahay waxaana shardi ah amta xarfulcadaf marka ay noqoni hamsatu taswiya ama hamsatu listifhaam lialabi tacyiin labadaa midun inay daba dhacdo labadaa hamse midun waa in laga hormariyaa hamsatu taswiya waxaa la yidhaahdaa sawaaun laa adri layta shicrii waxyaabahaasi hamsada dabadhacdo ayaa waxay u yaqaanaan hamsatu taswiya hamsatu taswiya waxay u leeyihiin hamsada kan ay ku jirta iyo amta kan ay ku jirta ayaa mutakalimka agtiisa ku siman oo miduu dan kale yahaan jirin waa isugu mid waa yahay hamsatu taswiya la yidhaahdaa hamsatu taswiya amta dabadhacdo waxaa la yaqaanaa hamsada kan ay ku jirto haaliban jumle in la geliyo weliba jumle ah hamsada inay gasho amtana jumle ficliye ay gasho labadaa ficliye amta iyo hamsada ay ku kala jiraanna laba masdar laga soo xariro sabkun bilaa saabik waxay yidhaahdaan weeyaano waa masder la soo xariraya xadfulmasderi soo xarirayaana uusan jirin sawaaءun calayhim aandartahum am lam tundirhum andartahum oo ficli ah iyo lam tundirhum oo ficliyo lam jaazime ay jasmisay ah labadaasay hamsada iyo amta ku kala jiraan laba masder ayaa laga soo xariri labadaa masder ee laga soo xariraya ayayna amta isku cadfi xaraf masderiyoo xarirayaana meesha ma jiro oo xuruufulmasaadirtii shanta ahayd ee aan soo marnay mid ka mida kuma jiro sabkun bilaa saabik baa la yidhaahdaa waa dhalaalin masder la soo dhalaalinayo xaraf wax soo dhalaalinayaana uusan jirin taqdiirtana waxay noqon lahayd sawaaun calayhim indaaruka wa cadamu indaarik icraab ahaanna indaarukadaasi ayaa mubtadaah sawaaunta horena waa khabar waayo sawaa masder buu asal ahaan ahaan jiray laakiin wasfi ismi faacil ayaa lagu awilayaayoo mustawin ayaa lagu awilay in sawaaunta lafteeda mubtada laga dhigo aandartahum masderka laga soo xarirayaa khabar laga dhigaana bacdu naxwiyiin ayaa ogoloo nakiro in la mubtadayste marba haddii ay musawaq haysato macrifo khabar ay u noqoto naxwiyiinta qaara ogol laakiin mucdamu naxwiyiin ma ogola waayahay yahay hamzadaasi waxay u yaqaanaan hamzatu taswiya mawdic labaad oy amta caatifada ee gashaa waa hamzat listifhaam istifhaamkaa laba u qaybsamaa waxaa marka wax la isweydiinayo waxaa lagu weydiinayaa inuu yahay suurayn shay mufrada in laguu suureeyo in adduuni iyo tacyiin laba arrimoodood kala garan ladahay in laguu kala cayiro in adduuni labadaa mid midun wey hamsada labada macnoba waa loo isticmaalaa haddaba hamsada am inta ay daba dhacdo amta caatifo ay noqoni waa hamsatulistifhaamka litalabi tacyiin laba arrimoodood kala garan ladahay hamsada in laguu cayino aad ku dalbi hamzadaa amta daba dhacdo ayaa hamsatulistifhaam muxuu ahaa amrkaasa caaifa ah oo waxaad tidhi azaydun cindaka am camrun zaydun iyo camrun ayaa isku cadfan waana hamsada azaydun hamsada ku jirta istifhaamiyada lialabi tacyiin weeyo waxaa dalbi haysaa zayd iyo camar agtaada midka ku sugan in lagu cayino laguu sheego ayaa doon amtaasi ayaa caaifa ah amtan labadaa hamze midna haddii ayan daba dhicin sawaaun hamsadeeda ma ayan daba dhicin oo hamsatu taswiya hamsatulistifhaamna ma ayan daba dhicin anta munqaica la yidhaahdaa musanifkaa soo wadaa munqaica la yidhaahdaa iyo caaifa ma aha haddaba hamsada istifhaamiyada musanifka hamsatulistifhaam uusan dhihinay aw hamsatin can lafdi ayin muqniya wuxuu u jeedaa ismiga ay ku jirta iyo amta looga kaaftoomi karo ayun oo ismiga hamsada ay ku jirto iyo ayunta inta meesha laga xadfo waxaan u jeedaa ismiga hamsada ay ku jirta iyo am ismiga ay ku jirta labadaba inta la xadfo oo hamsadii iyo amtiiba la xadfo in ayun lagu kaaftoomaa suuroobi kara zaydun wacamrun ayuhumaa cindaka haddaan idhaahdo ayuhumaa cindak azaynun cindaka am camrun ti ayay kaaga filan tahay ayuntaasi marka ayunta ee hamzada ayun ay ku filan tahay booskeeda hamzada kelina maahe hamzada iyo amtay ku wada filan tahay oo hamzada iyo amta meeshaad isticmaali lahayd inaad iska daysada ayun isticmaashaa ku filan hamzadaa waa hamzada istifhaamiyadee lialabi tacyiin u amta dabadcada waa caadifo sidaa ay u wa mubtada ka dhig ictifna khabar kaga dhig ee ka dhig jumhuuru naxwiyin waa ogol yihiin ficlu amarka ama ficliga dalabiga in khabar laga dhigo waxaase ka fiican amta inaad min baab alishtiqaal ka dhigteed caamil u qadarto iqsid uam lafdiga amay uqasad ictif cadaf bihaa amta waxaad ugu cadaftaa ira hamzi taswiyati hamzatu taswiye gadaasheed ow hamzatin ama hamze gadaasheed hamzada oo muqniyatin kaaga filan can lafdi ayin ayin lafdigeeday kaaga filan tahay oo ayun meeshaad isticmaali lahayd hamzada iyo amtaa ku filan ama am iyo hamza meeshaad isticmaali lahayd ay ayunta ku filan tahay kii wax ku filaadaba saxiix wey warubbamaa usqiطat ilhamzatu in kaana khafa lmacnaa bixadfiha umin warubbamaa usqiطat in la ridaa suurowdaa alhamzatu hamzada in kaana waa haddii uu yahay khafalmacnaa macno qarsoomidii bixadfihaa bisababi xadfihaa hamzada xadafkeeda dartii ula qarsoomaa umina mid aamin laga yahay labadii hamze hamsatulistifhaam iyo hamsatu taswiya ee amta ay daba dhacaysay caatifo noqonaysay waxaa bannaan hamsadaa in laiska xadfo haddii la garanayo in laiska xadfaa kuu bannaan oo sawaaun calayhim a andartahum qiraa waxay tahay sawaaun calayhim andartahum am lam tundirhum waa hamsadii dabadhacaysa sawaaun laiska xadfo waayahay hamsatulistifhaamka lafteeda in la xadfaa waa bannaan tahay hadduusan labsi dhacaynina inay hamse meesha ka xadfan tahay la garanayo lacamruka maa adrii wain kuntu daariyan bisabcin eh, ramayna aljamra am biamaanin ayaa baytu shaacira eh, lacamruka maa adriya noloshaydaan ku dhaartay ma ogi noloshaadaan ku dhaartay ma ogi eh, wain kuntu daariyan mid wax ogaan ahaan jiray waagii hore bisabcin toddoba miyay ramayna gateen ganteen dumarku aljamra jamratulcaqaba toddoba dhagax miyay ku tuureen am biamaanin sideed miyay ku tuureen ma kala garanayo bisabcin hamsatulistifhaam ayuu ka xadfay waana la garanayaayo ninkani su'aal buu wadaa su'aasha u wado ayaa lagu garanayaa sidaa haddii loo garanayo hamsada in la xadfa waa bannaantahay wa rubbamaa usqidat in la xadfaa suurowda alhamsatu hamsadii in la xadfo in kaana waa haddii uu yahay khafal macnaa macnaha qarsoomidii umina mid aamin bixadfiha bisababi xadfiha uu la qarsoomo umina mid aamin laga yahay wa binqiطaacin wa bimacnaa bal wafat in taku mima quyidat bihi khalat wafat am waxay oofisaa binqiطaacin inqiطaacayay oofini wa bimacnaa bal bal macnaheeday oofini in takuwa haddii ay tahay khalat mid ka maran mimaa kii quyidat lagu xiro lagu qayday bihi maaga yacni wuxuu leeyahay am xarfulcadaf ayay noqonay bisharطi hamzatu taswiya iyo hamzatu istifhaam waa inay daba dhacdaa labadaa labada haddayaan dabadhicin ka war hamsatu taswiya ma ayaan dabadhicin hamsatu listifhaam ee lialabi tacyiinna ma ayaan dabadhicin amtaasi munqaica la yidhaahdaa munqaica waxaa loo leeyahay amtan jumladan ay ku jirto jumlada ka hore kuma cadfanay way ka go'an tahay munqaica la yidhaahdaa amtu mar haddii ay munqaica tahayna ibdiraab ayay faa'iideyne sida bal bal macaanideeda waxaa ka mid ah ibdiraab inay faa'iidayso musanifkaaba soo wadaaye idiraabna way faa'iideyni oo macnihii hore in laga wareegay macno kale loo wareegi ayay tusini waayahay muxuu ahaa haddii ayan dabadhicin labadii hamza midna waa munqaica isla markaana idiraab bay faa'iideynaya sida bal waxaa haalib ah marka ay faa'iidayso munqaicana ay tahay hamzatu اlistihfaam manihiis macnihii inay wadataana way badan tahay qaar naxwiyiinta ka mida ah waa laazim bay leeyahy hamzatulistifhaam inay wadato macnihi lakiin laazim ma ahe waa haalib hamzatulistifhaam macnihiisa inay wadato waka am hal tasawi اظulumaat wاnnuuru am jacaluu lilaahi shurakaa ayaa ka mida am jacaluu amtaasi bimacnaa bal weeye oo idiraabayay faa'iidayni munqaطico weeyaane jumladan jumladaa hore kuba cadfana hamzatulistifhaam macnihiina way wadata am jacaluu lilaahi bal ajcaluu lilaahi ilahma waxay u yeeleen shurakaa wa binqiaacin wawafat waxay oofisay amtii binqiaacin go'naan jublada dambe jublada hore ay ka go'an tahay wa bal bal macnaheedana way oofiso idiraaba inta kuwa haddii ay tahay khalat mid ka maran mimaa shaygii quyidat lagu qayday bihi maaga khayir abixqasimbi oo wa abhimi washkuku idraabun biha aydan mumi rubamaa caqabat ilwawa'ida lam yulfid nuqi lilabsin manfada khayir ku doorgeli wa abix ku bannee wa waqasim ku qaybi biow lafdiga owa wa abhim ku ibhaami washku ku shaki wa idraabun idraabna numiya waa la nisbeeyey aydan noqodee bihaa owdaa loo nisbeeyey wa rubamaa caaqabat inay la cirbiso owdii ayaa suurowda alwawawow inay la cirbiso idaa lam yulfi markuusan ogeyn dunnudqi hadalka ninka uu saaxiibka ahi manfadan makaanu gelitaan lilabsin labsi hadduusan u ogeyn yacni wuxuu leeyahay aw xuruufulcadafka ayay ka mid tahay waxayna cadaftaa bacda alkhabar iyo bacda alab labada way daba dhacdaa oo way cadaftaa bacda alkhabar haddii ay cadafto laba macno midbacda alab haddii ay cadafto bacda alab haddii ay cadafto laba macno midunbay faa'iidayne takhyiir iyo ibaaxo takhyiir waxa weeye laba arrimoodoo isgarab yaalla mid uun doono inaad wada samaysa kuuma bannaanee mid dooro takhyiirku macnihii waa sida khud maalii dirhaman ow diinaaran maalkayga waxaad ka qaadataa dirham ama diinaar mid uun ka qaado inaad isku darsata ma aha waayo tazawaj hindan aw ukhtahaa hinda guurso ama walaasheeda guurso labadaba ha wada guursani waayahay takhyiir ayaa la yidhaahdaa ka macnaha labaad ay faa'iideynii bacda alab waxa weeye ibaaxa ibaaxa waxaa la yidhaahdaa laba arrimoodoo isgarab yaalla mid un samee ama wada samee haddii aad doonto mid ku kaaftoon ama labadaba ku kaaftoon jaalis zaydan ow camran jaalis zaydan zayd la fariiso aw camran camar la fadhiiso ama labadaba la wada fadhiiso haddii aad doonto kaana ibaaxa la yidhaahdaa bacd alab labadaa macno ayay faa'iidaysaa bacda alkhabar ilaa shan macnu u sheegay musanifku ka badanna way tiriyaanoo ilaa sagaal ilaa lix toddoba meelahaasay gaarsiiyaan shanta macnuu u sheegay taqsiim ayaa u horeeya in shay lagu qaybinayo alkelimatu ismun aw ficlun aw xarfun kelimadii aa la qaybinaya sidaa taqsiim inay u faa'iidayso waxay faa'iidayni ibhaam wax la yidhaahdo shaki bay faa'iidayni idiraab bay faa'iidayni bimacna lwowna way u soo aroortaayoo mudlaquljamac ay faa'iideyso keli ah shantaa arrimood ayuu u sheegay waxaa lagu daraa tashkiik macno la yidhaahdana inay faa'iidayso tafsiil inay faa'iidayso macaanidaana waa lagu daraa waayahay waxay faa'iidaysaa ibhaam ibhaam waxaa la yidhaahdaa taqsiim horta warkeeda waa cad yahay oo shay jumle ahaan inta loo sheegay afraaddiisa la qaybinayo ayaa ow loogu cadfaa sida alkelimatu ismun aw ficlun aw camro annaasu zaydu aw camro aw bakrun baate waayahay taqsiim weeye kaa ibhaam waxaa la yidhaahdaa ruuxa mutakalimkee hadlayo labadan la isku cadfaye owda ay u dhaxayso wuu garanayaa isagu xukumka cidda samaysa iyo xukumka sida uu yahay mutakallimka shaki kama haya wuu garanayaa mukhaadabkuuse ka qarinaya muxuu oga qarin sabsab uu sabsabayo oo uu isleeyahay mukhaadabka yuusan go'aan adag qaadanine haddaad arrinka u caddayso go'aan adag inuu qaatad ka baqi marka inaad sabsabto waxaad dooni arrinka uu ka fikiro ama intuu fikirayaba inta loo yimaado la qabto waayahay miiaal wainaa u iyaakum lacalaa hudan annaga ama idinka mid unbaa hanuun ku sugan ree mutakallimka waa yaqaanaa rabbi subxaanahu wa tacaala ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuu yaqaanaa cidda hanuun ku sugan qoladan mukhaadabiinta ee lala hadlayo idinku baadiya ayaad ku sugantihiin annagana hanuun ayaan ku sugannahay haddii la yidhaahdo dee waxaa sahlan go-aan inay qaataanoo markiiba ay yidhaahdaan idinkaa baadi ku suganoo meesha ay ka sii cararaan taasi ayaan u dhicinayn nimankan ay u fikiraan ayaa arrinka loo ibhaaminayaayo war nimayo horta annaga iyo idinka inaan baadi ku wada sugannahay wax dhacaya maaha waa iskhilaafsannahay inaan hanuun ku wada sugannahayna wax dhacaya maaha labadeenna mid unbaa baadi ku sugan midna hanuun ayuu ku sugan yahay bal aan ka fikirno arrinta aan hubsanno nin walba ficliga u sameeyaa bannaanka aan soo dhigno munaaqasho iyo baxdi aan ku samayno warkii baan soo baxaya waaya kaana ibhaam baa la yidhaahdaa shaki baa ku yimid mutakalimka ayaan garanayninba jaaa zaydun aw camrun zayd baa yimid ama camar ma kala garanayo wey labinaa yowman ow bacda yowmi maalin baan meesha deganayn ama ka badan ama maalin barkeed waayahay kaana shaki baa la yidhaahdaa tashkiik wax la yidhaahdo musanifka uusan sheegin baa jira tashkiik mutakalimka wuu og yahay arrinka mukhaaabka ayuu ka qarinayaa inuu ka qariyaana waxaa keenayaa wuu shakigelinayaayo mukhaaabku rabaa shaki inuu ku rido shakigaa uu ku dhacay yuusan danba ka lahayn ibhaamka iyo tashkiik waa kala bedelan yihiin ibhaamka ruuxan waa sabsabi hayse tashkiikana ruuxan shaki baad ku ridi danna kama lihid ha shakiyo iyo meeshuu rabaa ha ka dhaco waa yahay macaanidaasi waa laisku waafaqsan yahay macaani laisku khilaafsan yahay ayuu raaciyey musanifka aw idraab bay faa'iidaysaa buu yidhay oo sida bal ayaa loo isticmaalaa arrinkaa kuufiyiin niman la yidhaahdaa wata basriyiin ma ogolo iyo jumhuuru naxwiyiin bimacnaa wow ayaa loo isticmaali karaa ayuu yidhay musanifka oo muطlaquljamc ayay faa'iidaysaa owda arrinkaana naxwiyiin qaar ayaa wata ee qaara ma ogola jaءa alkhilaafata ow kaanat lahu qadaran kamaa ataa rabbahu muusa calaa qadarin beydkii jariir ayuu keenay oo cumar bin cabdilcaiiz uu ku ammaanayey jaaa alkhilaaata khilaafadii bimacnaa wasala waa u gaari ow kaanat wakaanad owdaasoo bimacnaa wawa wa kaanat lahu qadaran mid loo qadaray u noqotay kamaa ataa rabbahu muusa calaa qadarin nebi muuseba siduu ilaah taqdiir ugu yimid khayir doorgeli wa abix ku banneen labadaasi bacda alab weeye waqasimku qaybi biow lafdiga owa wa abhim ku ibhaamgeli washkuku shaki waidraabun idraabna numiya waa la nisbeeyey idraabka bihaa owda ayaa loo nisbeeyey ayda noqode bacda eh, khabar weeye qolyahaasina wa rubamaa caaqabat owdii inay la cirbisaa surowdaa alwaawa wow inay la cirbiso in la macno noqoto idaa lam yulufi markuusan ogeyn dunudqi hadalka nin kan saaxiibka ihi manfadan makaanu fulitaan lilabsin labsi hadduusan u ogen wey wa milu ow fi lqasdi ima aaniya fii naxwi imaadii wa ima naaiya wa milu ow ow ayuu la mid yahay fi lqasdi xagga macnaha ayuu kula mid yahay imaa lafdiga imaa imaadii ahaaniyatu ee labaad fii naxwi imaadii wa imanaa iyo lafdiga iyo waxa lamidka ee dhexdiisa xalayu imaadasi ku sugan tahay yani wuxuu leeyahay imaa bacdu naxwiyiin ayaa waxay ku daraan xuruufulcadafkay ku tiriyaanoy toban kaga dhigaan laakiin sida raajixa ah imaa xarfulcadaf maaha awalan imaa marka la isticmaalayo waxaa laazima laba imaa inay isdaba dhacdo waa laazim hal imaa keli in la isticmaalaaba ma bannaano marka hore laba imaa inay isdaba dhacdo waa laazim labada imaa midda hore xarfulcadaf inay ahayn muttafaq cinda naxwiyiin labada imaa midda hore xarfulcadaf inayan ahayn waa laisku waafaqsan yahay imaa shaakiran wa imaa kafuuran oo kale midda dambaa laisku khilaafsan yahay tan dambe laisku khilaafsan yahay waaw inay wadataa waa laazim aa midda xarfulcadafka bacdunaxwiyiin ay ku wadaan wow inay wadato waa laasim wowdaasi lagama tago he mar haddii ay wow wadato imaa xarfulcadaf weeye wowdan maxay qabani xarfulcadaf weeye haddaan idhaahno wowda he imaadoo xarfulcadafe wow xarfulcadafe maxay ka dulguri sida raajixa imaa xarfulcadaf ma aha ee wowda xarfulcadaf ah imaada wowda ka dambaysaana ow macaanidii ay faa'iidaynaysay faa'iidayniyo takhyiir iyo ibaaxa iyo taqsiim iyo shaki iyo tashkiik iyo ibhaam iyo arrimahaasay faa'iideyn owday la macno tahay laakiin xarfulcadaf ma aha wa milu ow khabar muqadama wa imaa lafdiga imaa imaadi athaaniyatu labaad milu ow ow ayay la mid tahay filqasdi xagga macnaha ayay kula mid tahay fii naxwi imaa dii wa imanaa iya xaal ay ku sugan tahay imaa dii tani khud min maali maalkay qaado imaa dii tan dhow inaad qaadato wa ima naa'iyah ama tan fog inaad qaadato labadaa midu imaadaa dambe weeye tan uu ka hadlayo wawli laakiin nafyan ow nahyan walaa nidaan ow amran aw ihbaatan tala wawli la xidhiidhi laakiin lafdiga laakine nafyan nafyi la xidhiidhi ow nahyan walaa lafdiga laa ina talaa wuxuu raacay nida'an aw amran aw ihbaatan halkanna wuxuu ka hadlayaa xuruufulcadafkii sagaalka ahaa lix xarfulcadaf macduufka iyo macduufu calayhiga macnahay wadaajinayeen icraabkana waa wadaajinayeen saddexna macduufka iyo macduufu calayhiga icraabka oo keli ayay wadaajiyaan macnaha laazim macnaha ma wadaajinayaan lixdii macduufka iyo macduufu calayhiga ee macnaha iyo icraabka labadaba wadaajinaya ayuu ka soo baxay halkan wuxuu ka bilaabayaa saddexdii macduufka iyo macduufu calayhiga icraabka oo keli a wadaajinaya macnahana ay ku kala tegayeen waa yahay saddexdaas wuxuu u soo hormariyey laakiin iyo laa laakiin musanifka wuxuu yidhi waxay cadaftaa nafyi iyo nahyi gadaashooda laakiin xarfulcadaf markay noqoni bishuruudin alaaa saddex shardi ayay xarfulcadaf ku noqotaa kow nafyi iyo nahyi labadaa mid un waa in lagala hormaraa oo hadal muhbat e eh waa inaan lagala hormarin waa shardi shardi labaad macduufka iyo macduufu calayhiga laba mufrad waa inay yihiin jumlo ma cadfi karto shardi saddexaad xarfulwaaw waa inayan ka horraynin walaakin waa inaan la dhihin saddexdaa shardi ayaa la shardini macduufka iyo macduufu calayhiga laba ismi oo mufrada waa inay yihiin waa shardi jumlada macduufu calayhiga uu ku jiraa jumlo manfi ah ama manhi ah waa inay noqotaayoo nafyi iyo nahyi waa inuu ka horreeyaa isla markaa xarfulcadaf waa inuusan ka horraynin waawulcadaf waa inuusan ka horraynin maa kaana muxamadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuulallahi waa inaan la dhihin oo wow laga hormarinin saddexdaa shardi markii la helo laakiin xarfulcadaf weeye cinda aljumhuur yunis binu xabiib nin la yidhahdo shaykhu siiba weyhi ayaa diidan raxmatullaahi calayhima waa yahay laakiin sida raajixe waa xarfulcadaf laabaa kuu timid laada waxay wax adaftaa laba arrimood gadaashooda inay cadfi muttafaq weeye hal arrinna mukhtalaf weeye khabar muhbada gadaashii laada inay cadfi waa laisku waafaqsan yahay jaaa zaydun la camr amar gadaashii inay cadfina waa laisku waafaqsan yahay idrib zaydan laa camran niddo gadaashii ayaa laisku khilaafsan yahay kuufiyiin madhabkooda ayuu musanifka raacay wuxuu yidhi way cadfi kartaayo yaa zaydu laa camru in la yidhahdaa bannaan yaa zaydu zaydow laa camru camar uma jeede sidaa in la yidhahdo waa bannaan tahay sidaa ayuu wadaa musanifka wak labada xarf ayuu halka ku sheegay waayahay laakiin marka ay nafyi iyo nahyi gadaashii cadafto xukumkaa nafyinimada iyo nahyinimada macduufu calayhiga horaa qaadani didkiisa oo ibaat ena macduufkaa qaadani oo haddii aan idhaahdo maa jaءa zaydun laakiin camrun macnihii wuxuu noqonayaa nafyigan maada ay faa'iidayni macduufu calayhiga qaadanayo zaydah oo maa jaءa zaydu zayd ma uusan imaanin wey cagsigiisoo ibaatana waxaa qaadanayaa macduufka dambe oo laakiin camrun camar baa yimid buu macnihii noqonay nahyi hadduu meesha yaallana waa lamidoo laa tadrib zaydan zayd ha garaacin laakiin camran camar garaac nahyiga waxaa qaatay macduufu calayhiga hore cagsigiisoo ibaadeena macduufkaa qaadani waayahay laa ee waxay daba dhacdaa khabar mubata iyo amar gadaashii biitifaaqin nido gadaashiina waa daba dhacdaa cinda qowmin musanifkaa la socda ee khabarkan mubatka ibaatkani macduufu calayhiga ayaa qaadani macduufka laada ka dambeeyaana cagsigiisoo nafyi ayuu qaadani oo jaaa zaydun zayd wuu yimid zayd imaatin ayuu qaatay laa camrun camarkana nafyi buu qaadanayaayo ma uusan imaanin buu noqoni waxaa la mid ee ah amarka idrib zaydan zayd garaac garaacan la is-amraya zayd baa qaato macduufu calayhi ah laa camran camar ha garaacin ayuu noqoni nidahana waa la mide ah, waa yahay xurufulcadafkii aan soo marray ee lixda ahaa macduufka iyo macduufu calayhiga waxay wadaagaan icraabka iyo macnaha marka aan niri waa marka mufrad ay cadfayaan jumle hadday cadfayaa inay isdabamaraan waa dhici karta oo wowda oo jumlo cadaftay macduufu calayhiga manfi inuu yahay macduufkana mufrad noqdaa wax dhici kara wey ee markayay isgarabmari karin waa markay mufrad cadfayaan wow lila xidhiiri laakiin lafdiga laakina nafya nafyi la xidhiiri ow nahyan ama nahyi la xidhiiri walaa lafdiga laaila talaa wuxuu raacay nidaan niduu raacay ow amran ama amar ayuu raacay ow ihbaatan ama ihbaat ayuu raacay khabar mufradu ujeeda wabalka laakiin bacda masxubayha ka lam akun fii marbacin baltayha wanqul biha lihaani xukma alawali fi alkhabari اlmuhbati waاlamri اljalii wa bal lafdiga bal ay ka laakiin laakiin ayay la mid tahay bacda masxuubayhaa laakiin labadii lala saaxiibinayay gadaashooda xal ay ku sugan tahay wadaalika ka lam akun anigu ma ihi fii marbacin makaanu gu'aysi mid ku sugan meel bannaan ayaan ku sugnahay wanqul rarbihaa bisababihaa bal sababkeeda lihaani kan dambe waxaad u rartaa weli kan hore xukumkii fi lkhabari khabar dhexdiina ugu rar khabarkii almuhbati la sugay iyo walamri amarkii aljaliya amarnimadiisa ay muuqatay xurufulcadafkii sagaalka ahaa ee macaanidooda musanifka uu tirinaya kii ugu dambeeye weeyaanoo waa bal xurufulcadafka ayay ka mid tahay weliba khaasatan waxay ka mid tahay saddexdii xaraf ee macduufka iyo macduufu calayhiga icraabka oo kelia ah wadaa jiray waayahay bal laba shardi ayayyyay wax ku cadaftaa awalan waxa ay cadfi macduufka iyo macduufu calayhiga mufrad waa inay yihiin jumlo ma cadafto shardi weeye aaniyan xarfulcadaf waa inaan lala xidhiinin waa waa inaan laga hormarinno waa bal waa inaan la dhihin mufrad waa inay cadaftaa wowna waa inaan laga hormarinin labadaa shardi ayay yaya xarfulcadafku noqotaa labadaa shardi marka la helo waxay daba dhici karto ayay wax ku cadfi karta khabar muhbata ah, amar nahyi nafyi labadii ay laakiin dabadhacaysay iyo labadii ay saddexdii ay laa dabadhacaysay nidaha mooye labadii kale afartaba gadaashooda way cadfi karta nafyi iyo nahyi gadaashooda ay cadfi karta waa labadii laakiin ay dabadhacaysay khabar muhbad iyo amar ayay dabadhici karta waa labadii laa ay dabadhacaysay waayahay labadii laakiin ay dabadhacaysay marka ay dabadhacdo oo nahyi iyo nafyi marka ay dabadhacdo macno ahaan laakiin ayay la macno noqoni laakiin oo bacda nafyi ama laakiin oo bacda nahyi taallo dee nahyiga iyo nafyiga macduufu calayhiga qaadanaya cagsigiisoo ibaatena macduufka qaadanaya balla waa sidoo kale waxaad tidhi maa jaaa zaydun bal camrun maa jaaa zaydun zayd mu uusan imaanin bal camrun camar baa yimid buu noqoni laa tadrib zaydan zayd ha garaacin bal camran camar garaac laakiin ayay la mid noqoni wabalka laakiin bacda masxubay haadana sida ayuu u jeedaa labadii ay laa dabadhacaysay oo khabar muhbada ah iyo amar labadaa haddii ay dabadhacdo laakiin xukunkan meesha yaallee khabarkan mubatka ah ama amarkani macduufka iyada ka dambeeyaa qaadani macduufu calayhi iyo wax lagu cadfeeyeyna kalmaskuuti canhu buu noqoni wax laga aamuso waxaan xukunba la saarin oo aan laga hadlin ayuu la mid noqoni miaal waxaa tidhi jaaa zaydun bal camru jaaa zaydun zayd baa yimid bal camru camrunta imaatinkii ayuu qaadanaya camrunta bal ka dambeeya macduufka ah zaydkii horena maskuutu canhu buu noqonayaayo jaa zaydu zayd baa yimid bal zayd warkiisa iga jooji waxaanan kuu sheeginba ka soo qaad camrun camr ayaa yimid idrib zaydan zayd garaac bal zayd warkii iga daaya camran camar garaac ayuu noqonayaayo macduufu calayhiga kalmaskuuti canhu buu noqoni macduufka dambe ayaana xukumka qaadani khabar mubad iyo amar gadaashi waaya mufrad haddii ay cadafto waa sidaa haddii ay jumlo gasho xarfulcadaf ma noqonayso xarfulcadaf yayay noqonayne waxay faa'iidayna wax la yidhaahdo idraab idraab macnihiina waa jumladii hore in laga wareegayay jumlo kale loo wareegi idraabkaa laba u qaybsamaa marka idraab ibdaali ah iyo idraab intiqaali ah labada ayuu idraabka u qaybsamaa idraab e, ibdaali ah waxa weeye hadalkii ka horreeyey bal ayaa la burinaya waxaan jirin ayaa laga soo qaaday war hadalkaa hadal jira ma aha been weeye warkiisa iga da ibtaaliyaa la yidhahdaa kaasi idraab intiqaaliana waxaa la yidhaahdaa hadalkii hore sidiisuu musallam u yahay waa la badbaadiyey halkii hadalkaa laguu sheegay kadib unbaa laga wareegay oo hadal dambaa laguu sheegayaa kaana waxaa la yidhaahdaa idraab intiqaali ah labadaa qeyb ayay u qaybsantaa bacdi naxwiyiin ayaa waxay leeyihiin idraab ibtaalia ah qur'aanka kuma sugnaan laakiin waa ku sugan yahay meel bay ismoodsiiyeen laakiin xaqiiqa ahaan idraab ibtaaliya waa ku sugan yahay oo waxaa ka mid ah am yaquuluuna iftaraahu muxuu ahaa bal cibaadun mukramuuna aayaddii ka horraysay bal cibaadun mukramuun laa yasbiquunahu bilqowl ya taa kama horreyni ya waa kaa qaaluu اtakhada الraxmaanu waladan subxaanahu bal cibaadu mukramuun ittakhada araxmaanu waladan bay yidhaahdeen ilaah baa caruuru yeeshay bal been bay sheegayaan hadalkaa horaa la burinayaa oo bal waa idiraab islamarkaana ibdaali oo hadalkaa horuu burinayaa macnihiina wuxuu noqonaya hadalka nimanka ay sheegayaan wax jira maahan cibaadun him cibaadun waa addoommo la sharfay malaa'igta ay ku sheegayaan gabdho alla inay yihiin iyo carruur been bayna sheegayaan marka idraab ibdaaliya ah aanka waa ku sugan yahay laakiin intiqaaliguu ku badan yahay wa bal lafdiga balleeka laakiin laakiin ayay la mid tahay bacda masxuubayhaa laakiin labadii lala saaxiibinayay gadaasheed xal ay ku sugan tahay wadaalika ka lam akun nafyiga gadaashi ayuu miaaliyey lam akun anigu ma ihi fii marbacin makaanu gu-aysi mid ku sugan marbac makaanu nuzuuli naasi fi rabici waaye dadku meesha ay guga degaan oo markuu roobka dee gu la gaaro meelaha loo banaanbaxay ee reeruhu ay degaan halkaasaa marbac la yidhaahdaa lam akun anigu ma ihi fii marbacin makaanu gu'aysi mid ku sugan bal tayhaaa meel bannaanee mid ku sugan ayaan ahay wanqul rarbihaa bisababihaa bal sababkeeda waxaad rartaa litaani kan dambena aad u rartaa xukmal awali kan hore xukumkii filkhabari khabar dhexdiina ugu rar khabarkii almuhbati la sugay iyo wlmri amar gadaashii amarkii aljariya amarnimadiisa ay muuqatay wallah aclam sal allah wslam wbaarak ala nabina